بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii sideedaad ee ka mida min kitaab الnikaax wuxuuna ku saabsan yahay alqism الثالث qaybtii saddexaad ee min kitaab الnikaax fii mawaanic الnikaax buu ku saabsan yahay waxyaabaha diida haweenayda in la guursado ee hadday ku tilmaaman tahay aan la guursan karin ama meher uusan qabanayn waana afar qaybood mawaanicu nikaax waa arbacatu ajnaasin cinda alfuqahaa jinsiga koobaad almaxramiya la yidhaahdaa almaxramiya biqaraabatin aw ridaacin aw musaaharatin maxramiyadu oo jinsiga koobaad ah saddex sabab bay ku timaaddaa almaxramiyatu biqaraabatin oo nasabkii ah aw ridaacin oo nugmadii ah aw musaaharatin oo xidadkii ah ama xididnimadii la xididay sodohdii wixii la halmaana jinsiga labaad oo min mawaanic nikaax ah waa maa yatacallaqu bilcadad wax tiro ku saabsan iskii guurku xaaraan ma aha laakiin tirada ayaa dhib keenaysa ayib midkaa marka ku saabsan tirada isagu laa yuujibu xurmatan mu'abada xurmo nikaaxoo daa'iman wa abadan ah ma faa'iideeyo jinsigaa labaad marka aynu nidhi maa yatacallaqu biاlcadad walaa yuujibu xurmatan mu'abada aynu nidhi wuxuu ku saabsan yahay ka kooban yahay saddex qaybood nikaaxu اlkhti cala اlkhti iyo nikaaxu اlbinti calaa khalatiha wa nikaaxu اlbinti calaa camatiha saddexdaa weeye daabidkeeduna waxaa lagu la yidhaahdaa waa haweenay walbo midda kale la jamcinaya haddii lagu qadaro nin aysan isguursan karin aysan isguursan karin biqaraabatin aw ridaacin aw musaaharatin jinsiga adu intaa aynu kaga tagno jinsiga saddexaad waa almilku wariqu haweenaydii oo mamluuka noqoto markaa milki ku jirta ama addoonnimo ay taabato marka eh, jinsiga afraad waa kufri kufrulmara ah. kufrulmara ah weeye ayb afartaa marka qaybood buu ka kooban yahay mawaanic nikaax wuxuuna sheekhu yidhi baabu maa yaxrum min annikaax baabka asaga waxaa guntay imaam nawowi isagoo tambiihay meelo kale ka soo qaatay meesha kitaabku gaabanaya muxararka uusan baabkan quruxsan uusan dhigin ee fasal caadi uu ka dhigay baabu maa yaxrum min annikaaxi wuxuu baab yahay guurka wixiise xaaraamta ahaa mawaanicdii waxyaabihii diiday guurku inuu socdo ama bannaanaado laba aayadood baana asal u ah baabkan isaga xurimad calaykum ummahaatukum iyo aayadda ka dambaysa labada aayadood ayaa baabka asal u ah wuxuuna sheekhu yidhi taxrumu lummahaat hooyooyinka xaaraana ay yaxrumu nikaaxu lummahaati baa loo jeeda hooyooyinka guurkoodii in la guursadaa xaaraan ah wa kullu man waladadka xurimad calaykum ummahaatukum haati hooyooyinkiinbaa ilah idinka xaaraamyeele guurkooda iyo nikaaxo ma kelimadunba mujmala mise xukunku acyaanta ku tacalluqi mise awsaafta iyo afcaasha khilaafkii usuuliga waad garanaysaan marmay nama khuseeya hadda marka hooyooyinku waa xaaraan hooyada markan wuxuu loo jeedaa isagaaba sheekhu eh, daawid ka bixin doone hooyada ayayda dhankay doonaba ha ka timaada ama xagga aabba ha ka timaada ama xagga hooya ha ka timaada ama tii ku dhashay ee lagaa soo hoosqaday ha noqotee kulli waa ka xaran aayadda cumuumkeedana soo gelahayaan xurimat calaykum ummaatukum wa kullu man waladadka mid walboo ku dhashay wa kullu man ay kullu unaa bay ka dhigan tahay ka cabiray raafici muxararka wa kullu unaa haweeney walba oo waladadka ku dhashay aw mase waladad dhashay man waladaka kii ku dhalay fahiya ummuka waa hooyada waa khulaaso ayb haweeney walbo adiga ku dhashay ama dhashay tii ku dhashay iyo kii ku dhalayba manta marka waxaa loo gelinayaa aabbihii soo geli hooyadiina way soo gelaysa maxaa yeelay aabbaha hooyadii iyo hooyadaa hooyadeedba waa maxay waa hooyada faya ummuka middaasi waa hooyada marka ina waa ka xaaraan kullu unhaa yantahi ilayha nasabuka bilwilaadati walow biwasaa'iطa bay ku ururiyaan wadaadaha qaarkood hooyadu hooyadaada ka xaaraamta inaad guursato waa kullu unaa dhadig walbo yantahi ilayha nasabuk uu ku dhammaanaya abtirkaadaa gaadhaya bilwilaayati dhalmo ay ku dhashay buu abtirkaada ku gaadhahaya walow biwasaaia haba loo sii maro dhaxtaallo ha loo sii maro waa aabbaha aabbihii aabbihii hooyadii baa nool hadda cimriga kusimo waa hooyada aduguna ayaydaadii soddonaad baa nool waa hooyada meeshay doorah ka timaado hooyada aabbihii hooyadii aabbaheed hooyadii baa nool isku jarjar waa un hooyada marka kul una yantahi ilayha nasabuka bilwilaadati dhalmo weeye fahiya walow biwasaa'ia fahiya ummuk toddoba qayboodbu marka weeye wuxuuna ku bilaabay hadda sababkii jinsiga koobaad oo almaxramiya biqaraabatin aw ridaacin aw musahara aynu nidhi qismigii saddexda sabab ee marka qaraabadiibu ku bilaabay oo toddoba dumar ah uu ka sheegi doonaa toddobadii dumarkeed maxaa u hooyo tii labaad wayaxrumu nikaaxu lbanaati wاlbanaatu gabdhahaaduna waa ka xaaraan guurkoodu iyaguna waa ka xaaraan wa kullu man baa ka xaaraan ah waladataha xurimad calaykum ummahaatukum wa banaatukum aayaddu sooma wa kullu man baa ka xaaraana yani kullu unaa bay idna ka dhiganta waladatha walataha cafwan walataha adugu aad dhashay aw walata ama aad dhashay man waladahaa kii dhalay baad dhashay fa bintuka iyaduna waa gabadhaadi edna waa gabadhaadi ayib marka albanaat guurkoodu waa ka xaaraan lanna waa xubin adiga kaa tirsan jirkaada qayb ka mida wey haddii aad rabto daabit اlbanaatna wuxuu ku uhi sheekhu waa kulu waladatha waladtaha cafwan waladtaha aw walad aw waladta man waladha soo intaa waa gabadh adugu aad dhashay ama aad dhashay kii dhalay iyo tii dhashay kiigu hadda waa maxay lab iyo dhidib buu kugu dhacahay waaba intaa intay dooni ha gaadha iyadba intay dooni ha gaadha wadaadda waxay isku dayeen marka inay almuxaramaat binnasab ay dawaabid u sameeyaan daabid dheeroo fusuul iyo usuul laga fiiriyaa jiro iska dhib badan daabidka abumansuur albakdaadi uu leeyahay baa u fiican oo asagu kaasaa u kooban oo waa nisaau اlqaraabati hayra walad اlkhu'ulati wاlcumuuma wax ka baxaya ma jiro wax ka baxaya ma jiro haweenka muxaramaadka binasab ah ee abtir iyo dhalma ku kaaga xaaraana waa nisaau اlqaraaba waa dumarka aad qaraabada tihiin oo aan ahayn hayra walad اlkhuuulati wاlcumuuma abti wuxuu dhalay ama adeer dhalay aan ahayn adeernimo iyo eedennimo ama abti iyo habaryarnimo waxay dhaleen aan ka ahayn waa maxay waa haweenka aad qaraabada tihiin een ahayn ubadkii abtiga ama habaryarta ama ubadka adeerka ama eedada idan wax ka baxaya ma jiraan laa furuuc walaa usuul walaa xawaashi wax ka baxaya ma jiro waa nisaau اlqaraaba hayra waladihe alkhu'ulati wاlcumuuma cumuumada iyo khuula iyagu waa muxaramaad maxaarim way ayagu laakiin waladkay wax laga hadlaayo waad fahanteen bay ila tahay daabidkaasa ugu fiican wax kana kooban kana qiimo badan ayib fusuusha ka la sheego oo marka fusuuluhu waa usuuluhu wa fasli kusli aslin hayr اlasl اlأwal iyo hawlaha waa lagu rafaadahay marka labaynu maro alummahaat walbanaad xaaraam wey qultu waxaan adanawi u ahay walmakhluuqadu midda laga abuuray min zinaahu zinadiisa ninkii zinaystay baa gabadh buu dhalay aan meer ku dhalan taxilu lahu inuu gursado u bannaan tahay wayaxrum waxaana ka xaaraana cala almarati haweenaydii dhashay waladuha min zina haweenayduna waxaa ka xaaraana ilmaheedii meher la ku dhashay wallahu aclam sidaasuu yidhi intan dambe looma baahano tii hore gashay ويحرم على المرأة ولدهa haweeneyda waxaa ka xaaraana ilmaheedi min zinan zina ka ahaado wiilkay dhashay ee zina ku dhashay ma gayo mana guursan karta idna ma guursan karto waxay ku jirtaa ummahaadka waladku hooyadii aan meher ku dhalin waa un hooyadii ama nikaxa ku dhashay ama meher ama ku dhashay garacnimo waa maxay waa hooyada ayadna waa wiilkeedi marka intan dambe waa iska ziyaadee waxay gelaysaa wataxrumu lummahaatu bay ku jirta marka uma baahno in lagu tacliiqiyo raafici intaa keliyan baa lagu tacliiqin karaa wlmakhluuqatu min zinaahu taxiludan baa lagu tacliiqin karaa wax nas ah oo aayad ah ama xadiid ah ama ijmaacah ama qiyaas saxiixa ah ooy masaladaasi cuskan tahay ma jiro keliya waxaan anagu cuskannaa haddaan shaaficiya nahay waxaa laga abuuray gabadhan bintu zinaha ah waxaa laga abuuray biyo aan xurmo lahayn biyaha waxay xurmo ku yeeshaan nikaaxa iyo caqdiga iyo maxalka la dhigahayo xalaalnimadkiisa hadday marka meel xaaraana lagu bixiyo laa xurmata waa hadur saa gabadhi loogu abtirin maayo nasabkiisa raaci mayso yuusiikum ullahu fii awlaadikum ma gelayso oo dhaxli mayso halkaasaan la mar qolyaha naga soo horjeeda waxay nugu bushiya war axkaamta tabciidiya axkaamta tabciid ku sameeyo hafanhaaf bintu zina qaybna ka dhiga ka bint الsulbi qaybna ka dhiga kaاlأjnabiya xagga nasabka ninkan gabadha inuu dhalay waa la yaqaan d n a baa la qaadi karaa asagii baa sheeganhaya waa suura ibq اasl oo asagoo meesha taagan ba wey wax ku haystana ma laha tii dhashayna hebel baa iga dhala taagan tahay asna ma inkirsano war ilmahan u daaya ninkii sheegtay haddaad diidaan bal waa yahay wuu hubaa inay biyihiis yihiin gabadhan asagaba u agtahayo waaba asagoo meesha taagane islaantana way sheegaysaay ninku asagu yuusan isbarakaysanne ka daaye hadhihina hee waad guursan kartaa waa isfahanteen baan u malay jumhuur ahlcilmi rayiga waa nagu diidaye rayiga waa nagu diidanye alimaam shaafici nas laga hayo cadna ma jiro waa lagu riixaa waa lagu riixaa shaafici waa loo tiiriya nusuus ahaan baa la tiiriya laakiin aimo maaweyn waxay leeyihiin shaafici hawshaa nas kuma laha bal ilmadhabu waa maxay waa taxriimu binti الzina bui abulcabaas ibn اlqaas saaxibu kitaab اtalkhiis ma jira bui shaafici waa ka ikhwaanihii buu la socdaa buu leeyahay waa masale lagu dagaalamo adugu halkaasana la mara anagu jumhuur ahlicilm waa nagu diidan masalada wاlmakhluuqatu gabadha laga abuura min zinaahu ay zina الrajuli taxilu lahu waa u banaan tahay wayaxrumu cala اlmarأati waladuha min zina marka taana waa fahy umun daakhilaة fi cumuumi اummahaat looma baahna wallahu aclam aan iskaga tagno oo masale aadna lagu eedeeyo shanaa'ic اlmadhab lagu tiriyo waa nagu eeday madaahibta kale waa nagu caydhsadaan marka waa waxyaabaha ma kala raba in la soo guuriyo shaafici waxay ku khariban tahay dadka banaanka loo soo dhigaya lagaga didiya madhabka wey laakiin horta soo sugaan leenahay wadaadadan baa ku ijtihaaday imaamka kama sugno haddii kale idigu nas xataa keensada se waa masale iska khilaaf iska ijtihaadi eh yaan ugu tashniicina baan taagana aan iska dayna labadaasi ummahaad iyo banaat halkaa kaga tag walakhawaatu baa ka xarana gabdhihii kula dhashay walaalaha ahaa iyo wa banaatu اlikhwati walaalahaadi ragga aha gabdhahii dhalee iyo wlakhawaat iyo gabdhihii walaalaha ah gabdhahay marna waa gabdhaad adeer u tahay marna aada abto u tahay iyo walaalaha ahadi wakhwaatukum wacammaatukum wabanaat اlakhi baa gadaal laga yihi wabanaat اlkhti intuba hadda waa qur-aanka caddeeyey iyaguna waa ka xaaraan ayaddana caddays ayb midda hore intayna ka tegay maslada iyadu in waladu eh, zina calaa ummi uu maxramka u yahay oo xaaraan ka tahay masle ijmaaciya wax khilaafana kuma ogin masle ijmaaciya midda iyadu ummahaadka haddii loo hosgeeyana waa khayr waa khayr haddii laakiin ummahaadka aan hosgeyno waxaan lagu dhihi idan bintu zina waxaad hodgeysaan banaat sulb banaat sulb hosgeeya marka taas saan iskaga oga istaagno waxaan leenahay ijmac horta bal qabsada walcammaatu walkhaalaatu eedooyinka iyo habaryarna waa kaa xaran habaryarta iyo eedadana waa kaa xaran wa kullu man wa kullu unhaa iska qadaratan manta unha unba hadda loo jeeda wa kullu unhaa hiya ukhtu dakarin waladaka facamatuka wuxuu rabaa inuu sheekhu ku siiyo laba daabit oo ku saabsan habaryaraha iyo eedooyinka maxaa yeele kaa dhumi mahayaan walaashaa iyo gabadhay walaashaa dhashay iyo walaalkaa gabadhu dhalay midna kaa dhuma mayso waa taqaana gabadhaad orta inaad geewaad ogtahay gabadhaad abtu tahay inaadan guursan karin marka waxaa weeye laakiin habaryartii iyo eedadii ayaa yaa yaa tacadudi karto hoos waa in aadi karta muxuu ahaa waa incalad noqon karta fogaan karta tiibuu raba marka inuu kuu yeedho oo idlaabid kuu siiyo ku koobo wa kullu unhaa haweenay walba ama dhadig walbo hiya ayaduba ukhtu dakarin lab walaashii ah dakarkaasoo waladaka adiga ku dhalay facamatuka eedadaa wey aabbaha walaashii aabbaha waa maxay waa dakar adiga ku dhalay dakar waaladaka wey walaashiina waa eedada aabbaha waa lab adiga ku dhalay walaashi waa eedada awowga walaashii maxay tahay waa eedada halkan markaad taagan aamatuka yunkaba bin daabitku maxaa yeelay fauktu dakarin waladaka facamatuka lagu yidhi qolyaa kaa diidan ayayba kuleyin waad artaa de nima meesha soo fadhiya shacabdirashiido inagu idama guutaan dhigi jir lakin nimanka wa kuleyin way guurtaan marka fa dacwa ka dacwa bay taagan yihiin aabbaha eedadii waa adiga eedadaa maxaa yeele awoga walaashi waa aabbaha eedadiis ma tahay mise maa suusada maaha awowgaa walaashi waa aabbaha eedadii matse maaha adna eedan bay kuu tahay mayb idin tahay daabidka kitaabku waa idin diida hadda anugu waafaqsan yahay waa ku kaa wakullu untaa dhadig walba hiya ayaduba ukhtu dakarin lab walaashia ah. dakarkaasoo waladaka adiga ku dhale facamatukuwa intay doon ha gaadho ha fogaato aan ka soconno waxba idaan idin dhibin laakiin waxay ka iman kartaa wey min jihati اlum bay ka iman kartaa awow lab ku dhalay oo xagga hooye ka iman karo oo eedda kuu noqon baa jirta awowgaa hooyo walaashi maxay ku tahay waa eedo calى اmadhab ayb ka kti abilumi baa la yidhi ka ukhti abilummi hooyada aabbaheed walaashii waa maay macnuhu awowgaa hooyo awowgaa hooyo walaashii maxaa waa lab ku dhalay soo adigu hooyaa ku dhashay hooyada dhalay awow aab hooyaa dhalay soo maha hooyay la dhalata hadde waa walad akarin afwan waa dakar waladaka walaashii wey manhajka marka macnihiisu waa maay waa cama kullu unta hiya khtu dakarin waladak dakarkaas ama min jahat اlab haka yimaado ama min jahat اlum haka yimaado awo odaygaa uu abtirkaadu marayo labada dhinacba tuduna haka yimaadee haweenaydii la dhalatay waa eedada waad fahanteen baan u maray intaasuu sheeku ujeedaa oday walba abtirkaadu maro haweeneyda la dhalatay waa eedada ama agga hooya ka timaado ama agga abba ka timaado snu marayn hooyada waa inay mukhtaaro hooyada waa inay so in hebel dhihi mays hawalihii somaali waad keentay sooma adag hore aan ka socon inaad fahantaan baa muhiim aw amase ukhtu unha waladadka fakhaalatuka wuxuu u jeedaa وكل mن ama وكuل أنثى hiya أkht أنثى waladadka fakhaalatuka iyadnoo iska dhibyarta haweenay walbo adiga ku dhashay tii la dhalatay waa habaryarta haweenay walba oo adiga ku dhashay tii la dhalatay waa habaryarta soo iskama caddo aw amase أkhtu أnثى dadig walaaشhi oo waladadka adiga ku dhashay fakhaalatuka wy waxay ka dhiganta وكuل man hiya أkhtu أnثى ti horubaad ku cadta hade waladadka fakhaalatuka ayadna sidaas wey iyada walaashad habeerta saa un bay ku socon de dhibba ma laha laakiin sidaa daabitkaas hadda uu ku siiyey dhan kalaad sidii ti haddaysooma dhankaa mayna ka rogin tanna waad ka rogi kartaayo waxaa laga yaabaa inay habaryartu xagga aabba ka timaado ka ukhti umil abi baa layidhi ka ukhti umil abi aabbaha hooyadii walaasheed bimacnaa aabbaha habaryartii maxay ku tahay waa habaryar fakhaalatuka intaa un wey maxaa yeelay qaacidu maxay ahayd waa kullu unha oo ah ukhtu unha waladadka fakhaalatuka maxa yeel markaad hadda abtirsato waxaad dhihi aabbaha waad u abtirin hooyadii waxay ahayd ree hebel waad sheegi ayadaa hooy ayadaa aabbo ag waa taqaanaa waad sheegi kadibna islaanta la dhaata may kuu noqotay ayadaa aabbe walaash walaasheed wey waa ayadaa aabbe walaashe marka habaruta hamoodin keliya in ka imanayso uun xagga hooyada waxay ka iman kartaa xagga aabbaha calaa madhab madhab shaafic waana madhab carab carabtu saas u abtarsataa inagu baabkeena baab gooni baab kalow habaryar waxaan u naqaanaa w xagga hooyun ka yimaada aabba wixii sheegta eedde iska dhig hadday habnuhu fogaadaan ayyn dhe dhankii dunya ka soo boodeen inagu warkeenna waa iska sidaan u malay ayb aan ka socon tanna waa maxay wuxuu kuu sheegay sheekhu tii saddexaad akhawaat tii afraad banaat اlakhawaat tii saddexaad banaat mxuu ahaay alikhwa imisa wey tariya hadde toddobadii hooyooyinka gabdhahaadi walaalaha oo rag ah gabdhahay cafwan walaalahaadii dumarka ah gabdhahay dhaleen gabdhaha adeerayaasha u ahayd eedooyinka habaryaraha way dhammaatay toddobadii intaas wey muxaramaat binasab baa la yidhahdaa qur-aankuna waa ka isdaba dhigay suura aayadda hadda aanu akhrin aynu ka soconno wayaxrumu haaulaai sabcu biridaaci aydan toddobadaa la soo sheegay iyaguna nuugmay xaaraan ku noqdaan toddobadii hadda la soo sheegay hooyadaa oo ku nuujisay gabadhaadii gabadha kugu ahayd nuugmada say gabarh kugu noqota islaantadaa nuujisay islaan qabto cana adoo aad keensatay bay nuugtay islaan adigu xili u ahayd bay nuugtay marka waa gabadhaadi maxa ku yimid ukhtadaadi min aradaaca naasaad wada nuugteen naas iyad wada nuugteen banaat nimankii aad naaskooda nugteen gabdha ay dhaleen wey waa gabadhii nabi maxamed guursan la yidhi ee xamse dhalee nabigu yihi maya maxaa yeelay walaalkay firidaac baa dhalay umu salama gabadheedii ay dhashay loo badhigay nabigu dura macaadiye maxaa abu salama gabadhuu dhalay laba goor bay xaaraan tahay marna waa rabiiba fii xujri fii xajri cafwan marna waa bintu akhi min aradaaca aniya asaga abu salama waxaana wada nuujisay uwayba mise xamsa way wada nuujisay ayb naas bay wada nuugeen idan nafs alqadiya gabadhi aad naas wada nuugteen taad wada naas wada nuugteen gabadhay dhashay wiilkii aad naas wada nuugteen gabadhu dhalay adeer baad u tahay yaduna midna abti baad u tahay midna adeer baad u tahay tii adiga kula nuugtayna waa walaasha kii kula nuugina waa walaalka waa iska koobanta walcamaatu islaanta aad nuugtay afwan ninkan caanihiisi nugtay walaashii wy islaantii aad naaskeeda nugtay ninkii irmaaneeyey walaashi waa eeddadaa ayb khaalaad islaantii aad nugtay walaasheed wey soo iskama dhib yaro maxaa inoo soo hadhay ayayooyin soo maha iyo hawlahaas waa iska dhib yartaa ninka caanaha iska lahaa hooyadii iyo eeyadii adna waa maxay waa ayeeyooyinka islaanta aad nuugto wixii dhalayna ah. waa ayeeyooyin saan bay wixii furuucana waa walaalaha wixii awaashiana waa eedooyin ama habaryaro wixii usuulana waa hooyooyin iyo mxuu ah awoyaal iyo ayeeyooyin wey waa isku dhammaata aan ka socono wayaxrumu haulaai sab todobada haulaai sabcu toddobadaa la soo sheegay biridaaci bay ku xaaram noqdaan ayadan waana sababkii labaad ee nidhi mawaanic nikaaci waa ajnaasun arbaca afar jinsi wey almaxramiyatu biqaraabatin waan soo dhammaynay biridaacina halkan ay kugu dhammaatay waxaana asal u ah ridaaca ummahatukum ulaatii ardacnakum waahwaatakum min aradaaca waahwaatukum min aradaaca iyo axaadiii badan yaxrum min aradaaci ma yaxrum min annasab bukhaari iyo muslim ba ay wariyaan lafdiga nasaa-i baan ugu cad maa xaramathu lwilaadatu xaramahu ridaacu ma xaramathu اlwilaadatu dhalmadu iyo nasabku wuxuu xarimo xaramahu ridaac lafdiga nasaa-i baa ugu cad riwaayo kale bukhaari ina radaacata yaxrum minha ma yaxrum min alwilaada laakiin lafdiga nasaa-i bay aad wadaadu u jecel yihiin fiqiyaadka aad uga hadla dhibba ma laha taas waa intaas maxaa kuu soo hadhay dawaabit in laga bixiyo maslat ridaaca wuxuu sheekhu i wa kullu imra'atin ardacatka aw ardacat man ardacadka aw man waladaka aw waladat murdicataka aw daa labaniha fa umu ridaaci nugma inagu ma naqaaneen ma ogtahay marka xoogo waxaa laga yaabaa inay iska yar adkaato masaa'ilkasi lakin way dhib yarta nuugmadu waxaa laga yaba dadka soomaalida dariska inta badan carruurtooda way isnuugaan waana walaalo hadhowna looma fiirsado islaan ilmo yar haysata ah dan yeelan tu walaasheeda ama dariskeeda ama saaxiibteeda ama gabadh walaasheeda u timid bay kaga tegi ama ay qaraabayihiin bay kaga tegi aydna way irmaanta ilmaha way nuujin inta ay maqanta o dhan way nuujinaysa hadhowna isagoo toban goor nuugay iska daa shan baa laisku ogaayo toban iyo ka badan yay ku wareejin looma arka hawsha ayada in caruurtu sidaa ay xaaraam kaaga noqon oo maxram iskugu noqon oo ilmahaadi oo kale uu noqon oo caruurtaad dhashay uusan geyaynin adna dambe soomaali hawsheedu marka dib in loo baadho bay u baahan tahay duruustaa la baro la tawciyeeyo aafaa meesha ka jirta anu waa ogahay weliba reemiyaga ugu daranba hooyadii baa aroori kadibna intay aroor ku maqan tahay waxay usii dhiibaan dariskeeda islaanta hadday nuujinayso islaanta waa lag intay irmaan tahay in toban ama soddon carruur ay nuugaan oo darisku ay leeyihiin danna aan laga gelin marxaba sheekh haye haye wad wad ka ala isku dhiban yahay waa laisku dhibanya aan ka socon wuxuu idhi sheekhu wakullu man wakullu imra'atin mantaa imra'a ku qadaro saysa kugu dhibanba wakullu imra'atin haweenay walba oo ardacadka adiga ku nuujisay waa qodob aw ardacad ama nuujisay man ardacadka tii ku nuujisay haweeney adig ku nuujisay ama nuujisay tii ku nuujisay meeshaa man ardacadka haddaa doonto murdica ku bedelo oo waxaa tira aw ardacad nuujisay murdicataka ama nuujisati adiga ku nuujiso waa siduu ka cabiro wey eh, raafici muxararkiisa saasaana fiicnaan lahayd meesha mana imru ka cabiro manta inayba ku dhibta imraada laakin waa iska cadda labaynu haynaa haweene adiga ku nuujisay iyo tii nuujisay tii adiga ku nuujisay aw man waladaka kii ku dhalay aw man waladaka aw ardacat waxay nuujisay kii adiga ku dhalay nuujisay aw mase waladad murdacataka ama waxay dhashay tii ku nuujisay dhashay afar baad haysa mise waa shan baan haynaa islaantii adiga ku nuujisay ama nuujisay tii ku nuujisay ama nuujisay odaygii ku dhalay ama nuujisay midda ku nuujisay ayib ama dhashay cafwan dhashay dhahata dambe dhashay tii ku nuujisay aw daa labaniha ama taa ku nuujisay caanaheeda kaylaha waa faxliga odaygu weeye xilcirmaanayski ilrmanska hadda laga hadlaya okay caaisho la yaabtay tii anugu nebi maxamedow waan gartay islaantii inujisay garta xataa waxaan ogolaaday tiri islaantii inujisay wadaadkii ka dhalay ee ilmahan ka dhalay caanaha lahaa garta ninkaas abuqacays ah nin walaalkii a ah lay adeer buku caaisho haka xijaabana kuu soo galo waay tii anugu islaantii inujisay garta caanabaan ka jaqay kanna waaba kii caanaha waa irmanayskii aabbahaybaa aan ka dhigto ninkaan laakiin duurka iska socda see adeer igu noqday ima dhalin shuqul kuma lihi reer bani fulaan weeye waxaa la yidhi abubakar ninka udhashay mla dhashay muxuu ku yahay adeerka kanna waa maxay aabbaha xagga nuugmada ah walaalkiina adeer buu ku yahay warka jooji baa la kii wey marka awdaa labane hadda ninka laga hadlayo awdaa labane ay saaxiibu labane labane murdi cawi tii ku nuujisay caanaheeda kii lahaa waa aligi labanali kii loo yaqaana axaadii badan ay ku timid way sunaad garanaysaan intuu waa maxay fa ummu ridaacin weeye ama ayay ha noqoto maxaa yeele tii ku nuujideed midda dhashay waa ayayda laakiin waa hooyo ummahaat cafwan xurumida calaykum ummahaatikum somaydan soo gelinin hooyooyinkii caadiga kuu dhalay iyo ayayooyinkiiba tanna waa la mid adiga midaad nuugtay taad nuugtay tii nuujisay waa hooyadeed agga nuugmada iyaduna taad nuugtay tii dhashay waa hooyadeed agga nasabka ah adiga laakiin hooye ridaac bay kuu noqon ayib canihaa nuugtay odaygii iska lahaa odaygaa tii dhashay kulli waa maxay fa um ridaaci fa hiya waa maay waa ummu min aridaac way iska koobantahay ilata waba yaadan dhibin daabidkaa hadda uu kusiiye marka waa daabid ku saabsan wixii hooye kuu noqon lahaa xagga nuugmada kullu ummin Eh, hiya umu biridaac buu ku daabit kuu siiyey wuxuu yidhi waa kullu imra'atin ardacatka aw ardacat man ardacatka aw ardacat man waladaka aw waladat murdicataka aw daa labaniha ay daa labani murdica wey oo ah faxliga aabbihii weeye aabbahaadi weeye xagga nugmada ah waa aabba nugmo aabba nasabna waad leedahay ayb fa umridaacan waan iskaga tegaynaa bay la tahay waqis اbaaqi inta soo hadha intaa uga qays qaada waqis اbaaqi baaqigana intaa uga qays qaada ayb intii nasab ku noqotay xaaraam nuugmana xaaraan bay ku noqone baaqiga intaas aan kuu sheeg uga qiyaas qaado gabadh walbo xagga nasabka walaal kaaga noqotay ridacan walaal bay kaaga noqon sidii unbaad ku soconaysa xagga habaryaraha iyo eedooyinka nafs اqadiya nafsaadiyada ku soconaysa markaad uu kuu reebo uusan ka hadlin waa maxay uu leeyahay xagga bareerihii iyo eedooyinka oo kale iyo aniga mithaalna ka soo bixina iskaba socda walaa yaxrumu calayka xaaraankaama aha wuxuu hadda u gudbahayaa mustatnayaad musnadkaas looma baahna cinda bacdi ahli taxqiiq yaxrum min alradaacati maa yaxrum min annasab ama aramahu xaramathu lwilaadatu xaramahu ridaac inaan waxba laga soo reebaynin baa raajix waana sida xataa muxaqiinta waaweyn ee shaaficida ku tageen maxaa yeelay waxa xaaraam ka noqonaya ama nasab ama nikaax nasab ama ridaaca waxaa weeye waa ruux idin dhexeeya adiga qaraabo waa in labadina ma la isku konfeeriyo ama aad walaala kutii qaraabo kutiin nikaax ama nasab laakiin walaalkaa oo kale islaan ay qaraabo yihiin maxaa idinkaa khuseeya waxaadnu fiirsataa had iyo goor marka ridaaca laga hadlaayo iyo musaharada laga hadlaayo iyo irdacba ruuxan lagaa xarime dumarka ama xaaraanta kaa ah waa inay labadiinu idin dhexayso qaraabo marka waxaa dhici karta walaalkaadi kula dhashay islaan maxramad maxramkiisa inaad agu guursato limaada aniy adg aniy aniy adi iyada marka la fiiriyo nooma dhexayso laa ridaac walaa nasab laakiin walaalkay iyadu fiilaa iskaga xidhan iladiisa asaga u taallaa marka midaan afarta masle la soo reebi doono waxaa la milicsaday meel kale mooye haddii la firin lahaa wadaadka iyo haweeneyda laisu firin lahaa wax ka dhaxeeya laa nasab walaa ridac ma jiro ka xarimi lahaa aan laakiin dareerin wuxuu ihi sheekhu walaa yaxrumu calayka waa mustaniyaadkii min aridaac yaxrum min ridaaci maa yaxrum min anasab baa laga soo reeba bay yidhahdaan laakiin sida taxqiiqa ah, waxba lagama soo reebay walaa yaxrum calayka xaaraanka ma aha man ardacat akhaaka islaantii walaalkaa nuujisay waad guursan kartaa hooyo kuma aho maxaa kaa khuseeye asagay hooy uta fiiriy qaacidaan ku sheegin kaa dhumin marka loo fiiriyo haweenayda walaalkaa nuujisay iyo maxaa iska kin wax iska kin xidhaan ma jiro allahuma in hadda meel kale musaahare qaraabo kala timaad lagama hadlaayo hadda ridaaca un fiiri ridaacan walaalka hadda islaantu xaaraam kaga noqotay adigu miyaad nugtay islaanta maya maca salaama raafic asagoo lafdigiisu sidao ka quruxsana wuxuu yidhi waidaa ardacat ajnabiyatun wuxuu ka ictiraasaysa in la khaldamo waidaa ardacat ajnabiyatun akhaaka ajnabiyatun min anasab weeye walaalkaabay nuujisay aw naafilataka ama ilmahaad awowga u ahayd ilmahaada ilmihiisi waa naafiladu xafadada kuwa loo yaqaan lam taxrum calayka buuli haweenayda ajnabiyadda ahayd ee walaalkaa nuujisay ama ilmahaada ilmihiisa nuujisay adiga xaaraam kaama ah wain xarumat um اlأkhi wالnaafilati fi الnasb buuri waa raafici naskiisii wain xarumat um اlأkhi nasabka marka la fiiriyo walaalka hooyadii xaaraan bay kaa tahay walaalka hooyadii waa un labo inay aayadaa noqoto inay hooyadaa noqoto mata mise marka nasab la joogo walaalka hooyadii haye waa un labade inay hooyadii ku dhashay tahay inay aayadaa noqoto ama eedada haddii lagu hadlo warkii roo koonfureedka ayib annaailana ilmahada ilmihiisu ilmahada ilmihiisu hooyadii maxay tahay waa wiilkaada islaantiisa ama waa gabadh aad u dhashay halka intaan bay tegaysaabad marka waxaa weeye marka haddii ninkaa ninkaa waa udhexeeya nasab baa udhexeeya laakiin murdica nuujiso walaalka ajnabiyadna ka ah, maxaa idan ka dhexeeya waxba aan ka soconno iyo furuucda iyo furuucda meeshay aada ugu faafto ridaacu waa usuusha iyo furuucda xawaashidu meelaha laga istinaa meelana way gashaa hmm. shuqulku mala isago abadan shuqul kuma laha isagu asagaa unbay ka bilaabataa kuma dhammaataa ninkii wax nuuga qaraabanimidkiisu asagay ku dhammaataa kana bilaabataa dadka reer asaga la dhashay hooyadii aabbihii iyo dadkaa shuqul kama laha islaantii nuujisay asaga aabbihii baa aroosi kara waa la iska badahade aabbihii baan ku ui aabbahaadi ku dhaleed ku abtirsanya nasabka inaa hebel sooma tihin hooyadaadii ku nuujisay aabbahabaa aroosi kara oo ah abuuka min النaصb wuxuu guursan karaa umuka min الraضaacة inaa fahanteen baan u malayn aan ka socon walaa yaxrum calayka xaaraanka aha man ardaca tii nuujisay akhaaka walaalka wanaafilataka iyo ubadkaada dambe naafiladu waa waladu waladika ilmahaada ilmihiis dadkaad awog u tahay laga hadlaaya maxaa yeele annaha waa ajnabiyat canka waa kii raabici ku wi waidaa kusoo yidhi marka akhaaka aw naafila tag ajnabiyo wey wax kaa ma jiraan ayib <clears throat> walaa umu murdicati waladika wa bintuha walaa yaxrumu calayka wey xaaraam kaama aha umu murdicati waladika waladkaada tii nuujiso hooyadii ilmahaadii wiilkaadii tii nuujisay hooyadiina aha xaaraan bay noqon maxaa idinka dhexeeya waxba kaama xidhno iyo wa bintuha gabadheediiba naska raaficiya wuxuu ahaa kadalika idaa ardacat ajnabiyatun kadalika idaa ardacat ajnabiyatun waladaka ilmahaadii bay nuujisay lam taxrum ummuhaa wa bintuhaa calayka hooyadeed iyo gabadheedu adi xaaraan kaama ah laakiin isagu waana hooyadii gabadhuna waa walaashi ooma dhowaan karo isagu wain kaanat bunu taxrumu jaddaة اlwaladi wa ukhtuhu fi الnasab xagga nasabka ilmahaada ayaydii iyo walaashii xaaraan bay kaa tahay warku waa iska kooban yahay soo ma ilmahaada ayaydii haddi adaa dhalay soo ma adaa dhalay ayb walaashiina awowba u tahay awowba u tahay ayb ama aabba u tahay labada mid bay noqon hadday fogaato walaa yaxrum xaaraam kamaa ummu murdacati waladika ilmahada tii nujiso hooyadeed iyo wa bintuhaa gabadheediba adiga xaaraam kaama aha asagay ku kooban tahay weye ukhtu akhiika walaalkaa walaashiina xaaraam kaama aha binasabin ogu walaala walaa ridaci walaalkaa walaashii oo nasab dhalmo waa loo jeeda wada dhalasho walaa ridaac anaga binasabin baa ii qoran bacdu nusakna min nasabin walaa ridaac baa dhigahaya wahiya taas wog inaad dhagaha taagtaa laga yaab marka matnigu keena sheekhu wuxuu yihi walaash walaalkaa walaashi walaa taxrum calayka ukhtu akhiika walaalka walaashii xaaraamkaa ma aha binasabin dhalmo og walaala asaga ayib walaa ridaacin nuugma oo walaana xaaraamka ma aha w ayib walaa taxrum birdaacin wey walaal ogu tahay ama nasab bay walaal ogu tahay labadaa godba hadday asaga walaal ogu tahay adiga xaaraamkaama ah wahya midaas waa tuma uktu akhiika liabika liummihi wy uktu abika liabika ukhtu akhiika liabika liummihi waa walaala aabba wadaagtaan gabaray hooyo wadaagaan wey iska dhib waa wiil aad isku aabba tihiin gabaday isku hooyo yihiin wey ya ikhtulum asaga u tahay adda anigii ma aha nin aan isku aabbanah on kala hooya nahay faham hawsha isku aabbaan nahay kala hooyaan nahay laba bahood baan kala nahay asagaa gabadhu xagga hooya kala dhashay oo aabbo kala dhale hade maxaa naga dhexeeya aniga aadfahanteen bay ilata asagii isagii gabadha lakin maxay isku yihiin labadooda kale kuwa xaggooya kada dhashay waa binasab wilaadaa ka dhaxaysa waa ay fahanteen bay ilata taa intaas iskaga dhib yarta marka ban kaana taqriirka hoos ku ban kaana liummi akhiika bintun min hayri abika waa isku mid hadee gabadhood aabbaha dhale de waa walaashaa gabadha waxaa la rabaa inuu aabba kala dhalo ninkana ay wadaagaan hooye bas aynu ka socon iyo wa casuhu cagsigiisi intuun bedelade cagsu waa maa maaa uktu akhiika liabika soo maaha uktu akhiika liummika wey uktu akhiika liummika liabihi u bedel marka waa garateen sooma cagsigu halkan walaalkii aad hooyo wadaagteen gabadha ay aabba wadaagaan waad guursan kartaa adugu walaalkan isku hooyaa asagan kugu hooyadaana gabadh bay xagga aabbo walaala gabadhaana hooyo kalaa dhashay waad guursan kartaa laakiin asagoo ma guursan karo maxaa yeele adiga marka ayada loo fiiriyo wax idinka dhexeeya ma jiro wariga le hadday ku tiraado walaalkaabaan wada dhalanne maxaad ninkan hooyaha ka dhalanne aduguna duqigii meygaaga ahaa ku dhalay wax iga gaarina ma jiraad leedahay hooyadana kuma dhalin aabbahayna kuma dhalin maxaad rabtaa waa runtii aad haddii aabbahayna kuma dhalin oo ninkan aan hooyada wadaagno ayaad ku aabba hooyadana kuma dhalin oo aanu ninkaan iskooyo nahay mooyeen adiga hooye ma wadaagno hooyana ma wadaagno aabbana ma wadaagno marka seena kugu geyin wey waad fahanteen meelata ma ka socon kara waa cagsu way yardhi tahay ayib intaa markaa aan iskaga tagno adugu masaa'ilkaas markaad fiirto marka wax la soo reeba maxaa loo soo reebi wax idinka dhexeeya ma jiro ayb ayb aynu iskaga socono sheekhu wuxu uxuu gudbay jihadii saddexaad maxaanu soo nidhi almaxramiya oo biqaraabatin aw ridaacin dhammaynay aw musaaharatin buu bilaabay maxbaan ka tegey ayb wataxrum waxaa xaarana zawjatu man walada man waladta aw waladaka man waladta aw waladaka min nasabin aw ridaacin wataxrum waxaa xaarana zawjatu man axad xaaskiibaa xaaraan kaa ah waladta aad dhashay ilmaha dhashidda xaaskiisii waxalaa'ilu abnaa'ikum weeye caruurtiinnii dumarkooda ma guursan karta zawjatu man waladta axadkaad dhashay wiilkaad dhashay xaaskiisii wiilkaada wiilkiisii xaaskiisii ooma dhowaan karta wa insafala meeshuu doona ha tago aw waladaka ama ku dhalay haddii aabbihii ku dhalay xaaskiisii weeye walaa tankixuu maa nakaxa aabbaakum wey taasna man waladtadaa wuxuu kaga ixtiraasahayaa waladkii mutabaniga ah ama ibn اmutabani shuqlkumild qur-aankuna waa ka ixtiraas waxalaayu abnaaikum اladiina min aslaabikum buu qur-aanku yidhi tabaniga meesha laga saarhaya labada waa dhammaatay waa maxay wiilkaadu islaantu guursaday xataa yuusan u galmoonina caqdi marba hadduu ku xidho ma agmari kartid aabbaha awowgaa awowgaa hooyo ayaydaa hooyo awow aabbaheed wixiiun usuushaada ah ee lab ah waxay guursadeen walaa tankaxu maa nakaxa aabba'ukum galaayaan wixii aad dhashay waxay sii guursadeenna halkay doon ha waxay ku galeen waxalaa'ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum iska ogow awogahooye meesha wuu ku jiraa wuu ku jiraa awogahooye wiilkay gabadhiisu dhashay islaantuu guursa ma guursan karaa ka warrama baabku baab dhaal maa baab nikaaxaad maraysan iska ilaali bishari laakiin tan waxaa la shardiyaa nikaax inuu saxiiya galma lama shardiyo laakiin nikaaxa uu wiilku islaanta guursanayo ama aabbahay awowga islaanta ay guursanayaan nikaax saxiixa waa inuu yahay ya maya ma anfacay nikaax shubha baabka marka la maray cindana ma anfaco meel kaloo anfici doon nikaax shubhu saa darteed nawowi wuxuu gooyey shardigaa wuu sheegay raafic fi lmuxaram faahطa'a fii xadfihi nawowi inuu gooyo waa khaa meesha dambaa la rabay in laga gooyo laakiin halkan in laga gooyo ma ah masalada dambe ku xidhan ayaa wadaada gooyaan in la gooyana ay sawaab tahay laakiin tan oo nikaaxu اlbni iyo nikaaxu اlabi waa inuu صaxiix yahay bicaqdin صaxiixin wailaa ma keenayaan maxramiye iyo musaahara midnaba saasay adugu u badan yihiin aan ka socono sheekh wuxuu idhi wataxrumu zawjatu man waladta aw waladaka min nasabin aw ridaaci nafs alqadiya wahadi wiilkaadii nugmada kugu wiilkaa islaantuu guursaday waxalaa'ilu abnaayakum bay ku jirtaa aabbaha kugu aabbaha xagga nuugmada islaanta aad nuugtay ninkii qabay islaantuu guursada ka waran walaa tankaxu maa nakaxa abaakum bay ku jirtaa yaxrum min aradaaci maa yaxrumu min anasab halkaasay la mareen amaa nasabka waxaan leenahay falilaayati min nasabin falilaaya aw ridaacin falilxadiii midna xadii baan u cuskanay midna aayad baan u cuskan waummahaatu zawjatka minhuma wakada banaatuha in dakhalta biha waxaa kaloo ka xaaraana waummahaatu zawjatika minhumaa xaaskaada hooyooyinkeed oo hooyaa xagga nuugmada ama agga dhalashada islaanta aad qabto hooyadeed xagga nuugmada iyo xagga nasabka xaaraan bay kaa tahay wa ummahaatu zawjatika minhuma ay min الnasabi wاridac ayb taasna hooyay kuu tahay wey wa ummahaatu nisaa'ikum cumuumkaas iyo ilaaqaasaan ku dheganahay maxaa yeele hooyada ku nuujisa waa gabadha hooyadeed tii dhashayna waa hooyadeed aduguna labadooba waa sodohoyaasha oma dhowaan kartid haddii kale nin ceebeed baad noqonaysa wakada waxaa kaloo ka xaaraana banaatuha banaat اlum hooyadii gabdhaheedi wey hadee hooyadii xagga ridaaca iyo hooyadii xagga nasabka labaduba in dakalta biha haddaad u galmooto hooyadii haddaad u galmootay dana waa tii qur-aanku sheegay warabaa'ibukum اlaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum اlaatii dakaltum bihina fain lam takunuu dakaltum bihina falaa junaaxa calaykum ayb taas marka waana sida ay culammadu u badan yihin waa madhab jumhuur ahlicilmi shardigaas in dakalta biha ee in loo celinaya keliya yaa loo celinaya dukuulka waxaa loo celinayaa zawjada ayb wadaadda waxay leeyihiin qaydkan ku yimid fi اlummahaat alqaydu fi اlbanaati waa qaydu fi اlummahaat bay leeyihin haddiid hooyada marka hore guursato adoon u galmoonin waadintaad iska furto waad guursan kartaa gabadheedii haddaad gabadha ku horayso adoon u galmoonin intaad iska furto ama ay kaa dhimato waad guursan kartaa hooyadeed culummo sidaa ku tagay baa jira oo odhanhaya alqaydu fi اlbanaati wa qaydun fi اlummahaati halkaas wadaada la maray baa jira ya tan waxaan leenahay middaa qur-aankaa idlaaqay qur-aanku ma kala qaadin waxalaayu abnaa'ikum le min aslaabikum walaa tankixu maa nakaxa aabbaa'ukum nikaaxuna caqdi iyo wadab waa noqdaa mar hadduu qur-aanku idlaaqay cumuumkana la gooyey nas lagu khase aan lahaynin saasaan ku dayaynaa amaa midaan bay dhan wadaadaha qaydka isilxaaqiyey gabadhii hooyad baa laga wada hadlay waana isku xugun sababkuna bannaankuu yaallaa marka alqaydu fi اlawal waa qaydun fi اaani inaad wadaaddow midna tiraadaan waa la itibaar midna la ictibaarin maayo niman baa ku dagaalamaya haadaa yadhayu jumhuur ahlicilm in la kala qaado oo haweenkana dukuul loo shardiyo gabdhahana aan loo shardigin ayb oo la yidhahdo min nisaa'ikum ulati dakhaltum bihinna gabadha aad hooyadeed u galmootay waa ka xaaraan la yidhaahdo gabadha hooyada aad u galmootay waa ka xaaraan la yidhaahdo midda aadan hooyada u galmoonina waad guursan kartaa la yidhahdo oo saa loo kala qaado waa jumhuur ahlicilmi baa u badan oo saa ku tagay ama sayidina cali iyo ibnu cabaas iyo cabdulahi bnu zubayr iyo zayd ibnu haabit iyo jamaaca min ataabiciin oo mujaahid ka yahay waxay qabaan in labadoo la firinhayo galmo la fiirinayo gabadha haddaad guursato oo u galmooto gabadha hooyadeed ma guursan kartid haddaad u galmoonin waa guursan kartaa hooyada haddaad ku horayso oodan u galmoonin intaad iska furtaad gabadha guursan kartaa waa istidxaaqiyeen muطlaqay muqayadka ku xambaareen min baabi xaml muطlaq can muqayad bay u arkaan ya hmm. maya meelaha kao dhan waa la soo ilaaqay duuulka halkan unba ku yid baan leenahay duuulka halkan unba ku yid baan leenahay keliya mise waxaad ka hadlaysaa tii hore ee musaharada Hmm. taa walaa tan ku xumaa nagaxa aabbayaal baa laga soo hadlay tanna hooyooyina gabdhaha laga hadlahaya waa la diiday iskuma waa jumal baa la yidhi isdaba taagan jumalkuna ikhtiraankooda waa daciif waad ogta hawshaas warkaa la yareeyo aan ka socdo wamawadda imra'atan haween ninka u galmooda bimilkin ou galmado xaruma caleyh waxaa ka xaran ummahaato wa banaato wa xarumad calaa aabaa'ihi wa abnaa'ihi tanna waa iska dhig irtihaadi aimada anadu waxaan ka rabay inay xoogow itiraadiyaan madhabkooda laakiin marna zinada iyo nikaaxu shubhaha iyo watushuba waxay ku sugahayaan musaaharo iyo xurmo marna waa diidahayaan inay sida xanafiyada iyo xanaabilada lugaha isku toostaanna waa fiicnayd inay sida daahiriyada madag iska istaageenoo banaan cadna war la gartay ahayd ayb laakiin annagu waxaan leenaha marna meel waa fiirinayna litibaaraat marna waan marna ma fiirinaan litibaaraat annagaa idinka fiican nufasil fii mawdic marna nujmil raggiina meel iskaga dhegin waxba ma haysaan baan leenahay wamawaatica ninka u galmooda imra'atan haweeneyba bimilkin lahaansho addoon uu u galmooda xaruma caleyh waxaa ka xaran ummahaatuha hooyooyinka hooyooyinkeed gabadhaas maxay galmaa timid milkulyamiinkuna waa ka nikaax mar haddaad haweenayda gacankuhayn iyo lahaansho oo u galmood waxay ka dhigantah adoo haween oo galmooday nikaax iyo guur marka hooyooyinkaas gabadha hooyooyinkeed waa sudayaasha iskaga cara wa banaatuha gabdhahay dhashay islaantaad u galmootay bimilkina waa gabdhahaadi intaa la garay wa xarumad waxay kaloo islaantu ka xaaraam noqon calaa aabbaa'ihi kaas u galmood islaanta aabbayaashii waxalaayilu abnaakum bay ku noqon iyo wa abnaa'ihi asagu wiilashu dhalayo walaa tankixu maa nakaxa aaba'akum bay ku noqon wiilashuna halkaasay la maraysa oo iska dhibirta tanna iskaga socon waxaan u daliishanaa masalada adugu qiyaasan cala nikaax nikaaxan uga qiyaas qaadanaa lianna waxaan leenahay alwau bimilki اlyamiin waxaan dhigaynaa booskii alwau binikaax bilcaqdi الصaxiix ijmac bay soo guriyeen wadaadaha iyadoo qaybo ka mida sida damiiri iyo ibn xajar alhaytami iyo ma jiro ijmacaasi ma jiro ibn cabaas iyo cikrima iyo cbdullah bn safwaan waxay qabaan inaad addoonta u galmoon karto iyo gabadheedaba addoon baad gacanta ku dhigta ayadana waad yeelatay gabadheena waad leedaha sooma labadu waad u galmoon karta ba gabadh iyo hooyadeed ibn cabaas bay ka sugan tahay ikrimay ka sugan tahay cbdullah safwaan ijmacaas marka ma jiro daahiriyana ijmacaas way nagu baabiiyeen askaga socon lakin waxaa le qiyaasan cala nikaax iyo ilaaqaadka qur-aanka inkastoo qur-aanku de kala qaaday wixii nikaax iyo wixii ridaaca iyo wii milka uu kala qaaday sheekhu wuxuu uhi wakada almawuuatu bishubhatin fii xaqi wakada waxaa la mid ah, almawuuatu tii loo galmooday bishubhatin male loogu galmooday ismootiis iyo gedmashu asaguna ciddaa ku sugnaan oo meher mil baa ku sugnaan oo musaahara ku sugnaan oo xaaraan bay kaa noqon wey fii xaqi asaga xaqiisa haddaad u galmooto haweenay bishubhatin oo u galmooto haweenaad u galmootay gabadheedu waa gabadhaadii hooyadeedna waa hooyadaa ay sodohdaa halkimay maraysaa w fii xaqi ay fii xaqi اlwaai wadu shubha la yidhahda marka ama ha noqdo aad u qaada inay addoontaadi tahay ama u qaada inay xaaskaadi tahay ijmac baan ayadna taa u daliishanaa ijmac baan u daliishanaa waxaa soo guriya ijmacaas ibnu mundir fi kitaabi alijmac wa fi اlawsط ayb haweeney walbo loogu galmooday binikaaxin faasidin aw bishiraa'in faasidin inuu markaasi wadigaa uu muxarim yahay oo uu sugahayo maxramiy oo kii musaaharada ad musaaratumaramiya musaaran ujeedna adda ilaa yadaan ku jiraay wa qiila waxaa la aw xaqiha haddii fii xaqii lagu qaydo waa maxay ayadu kama aha wey asagay u noqon mayna ayadu u galmooday bishubhatin ismuusid oo u galmooday ayadu dhankiisa marka laga fiiriyo maxram ooma aha wey wuxuu dhalay iyo usquushiisii iyo dhankaasi waalihii hawltal ayada maa asagay ku eg tahay fii xaqi waa sida asagay u noqon islaanta oo ku khaldamay caruurteedu waa walaalihii ama waxaan leenahay waa waaba caruurtiisii dhaha khaldine wixii iyada dhalayna waa waalidkii wixii la dhashayna waa habaryarihii iyo doyinkii iyo markaasi yay noqonaysa waqiila waxaa la yidhi aw xaqiha wakada almawطuucaةu bishubhati fii xaqihi aihaaba iilka isagu leeyahay iil wuuu leeya ma ahe fii xaqii ma ahe fii xaqihaa weeye ayada xaggeeda unbaa ninkaa u galmooday wuxuu ka dhigan yahay nin qaba caruurtiisii waa waa caruurteedii wixii asaga dhalay waa waalidkii wuxuu asagu dhalay waa ubadkii ooma dhowaan karto taxriimku xaggeedu ku faafahayaa iyo maya xaggiisaa laga eegi labada qiil iyo qowga saas isku haya lalmasniyu bihaa tii laga zinaysta ayadu maya tii laga zinaystay kaa ka zinaystay iyo kuu dhalay iyo wii dhalay iyo wii dhashay midnaba ooma aha maxram iyo musaahara kama dhaxayso madhabka waxaa nagu diidan xanafiyo iyo xanaabilo xanafiyo xanaabilo waxay leeyihiin zinadu waxaa ku sugnaan musaaharo maxramiyo ka nikaaxi kalwad saxiix daahiriyada sidaa la qaba iyaguna dhankaa laga fiiriyo <coughs> wuxuu ihi sheeku walaysad mubaasharat walaysad mubaasharatun bishahwatin ka wain fi اladhari wuxuu u gudbay lafdu nikaax bay aad waxay leeyihiin galmada ku dhacahaya waiga ay ka dhigeen ninkii u galmada haweenay caqdi baa laga soo ka caqdin weeye wa dukuul buu la mid yahay bicaqdin marka wii ka dharanjiraka dharan maadaama waxay dhaheen nikaax galmada noocana mehermito baa ka dhalan oo ciddaa ka dhalan oo xuquuq badan baa ka dhalan idan musaaharadin waa in la raaciyo walaysad ma ahaanin mubaasharatun bishahwatin ka wain fil adar wuxuu u gudbay haweenaydii galmo uu ka soo hadlay laakiin bal haddaad tataabata bal ka war ood qooro qooraysato oo baashaal meesha ka dhaca galmana aysan ka dhicin walaysad ma ahaanin mubaasharatun bishahwatin taataabasho iyo baashaal dareen la jiro ka wain fi اladhari galma lamid ma aha daahirkana qawi ah waana madhab jumhuur اculamaa adharku warkuu sheegay waa khilaafu qowl jumhuur xata shaafici fi lum wuxuu ku cadeeyey allamsu wاlmubaasharaةu wاlkhalwaةu wاtajriidu bishahwatin inuu yahay ka wain fi اlum marka adharka daahirkaa ka xoog badan min xayu daliil waana madhab الصaxaaba sidaan wax qaba maba aragba anugu sidaan hadda matniga ku qoran aimadu maba keeninba xataa kutubta weyne khilaafiyaadka waxaynu ka niqaashan keliya khalwada iyo nadarka keliya ma yahay ma keeni karaa maxramiya iyo musaaharo iyo maye waxaa shardiga inuu cawradeeda arko ama uu taabto ama uu dhar tiro ayb halkaasayba taagan yihiin laakiin mubaasharo bishahwo ma aha ka wain fi اladhar wax qababa ma aragba anugu ayb oon ka ahayn aima shaaficiya oo qowlkan xoojinaya shaaficiga naskiisa fi lumna waa khilaafsan yahay sida meesha ku taal walow wuxuu u gudub masalo kaloo aad ku aragteen haddee usuulka lagaga hadlo ikhtilaaط اxalaal bاxaraam walow ikhtilad hadday ku darsoonto maxraman gabadh maxramkiisa abaa ku darsoonta ayaydii hooyadii habaryartii walaashii ku kaa binisbati qaryaةi kabiirati magaalo weyn ama tuulo weyn dumarkeed bay ku darmantay ku gadmatay nakaxa minhunna haweenkaa beledkaa joogu ka guursan karaabay takliiban lilasli wاlhalaba asalku waa maxay haweenkao dhan ba wixii markaadaan hubin maxramta inaad guursan karto halabaduna malyankan magaalada jooga midaad ka guursato maxramkaada mindhaan ma ah waa naadire maxaa kugu beegaya tii uun xaaraamta ka ah marka waxaan lena asalka iyo halabadaa la ictibaarinaya walow ikhtalada hadday gedmato maxramun intayna ka tegin lalmasniyu biha waan weeraray madhabka laakiin aimadaanadu meelahay cuskadaan laba daliil baa yaa u xoog badan daliilka koobaad nabiguna wuxuu yihi markuu ka hadlaayay alwalad lfiraash muxuu yihi walilcaahir alxajaru waladku waxaada ilmaha waxaada raacayaa gobasha iyo guurka ninkii zanaystayna dhagax baa yaqaana xuquuq kale lama sheegin baan anagu midda kale zinadu wax ictibaara sharcigu agtooda kama laha markuu rabbi u gallad sheeganaya aadamaha wuxuu hi fajcalahu nasaban wa sihra nasab la yaqaano iyo xididnimo guur ayaa ilaahay yaqaanaa qur-aankuna ku mana sheegta zina hadday musaahara ku sugnaasa maxaa loo sheegi waayo labadaa maakad baan cuskanaa laakiin kan dambe waxay kaga jawaabaan zinadu wax aafo markay waxaa ba-anee liita maqaamu اlimtinaan laguma sheego isagoo asalba iska banaan hadaad nin hadda maanta u namaad sheeganayso boqolka shilin iyo kontonka iyo maalin aad qadasiisa iyo kab yaroo u tuurta sheegi mayso waxyaabaha guri baan ku siiyey gaari furihiisi yaan ramramlaan faraha gaagel alaabta weyn baa la sheegaa wax yararka lama sheego ilaahayna waa kariim markuu mana sheeganhayo hawlaha waaweyn ayib marka taa way ka murmeen wailcaahi ad waa waa laga hadlay maqaam اlxad maqaam nasab baa laga hadlay xadkiya iskale nasabku yuu raacaya masaladu wadciga xaaraamta musahara kuma sugnaato shaaficiye iyo maalikiyo daliil u keena warka kale joojiy dagaal kale kaasu ka dhacaya walow ikhtalar hadday ku darmato maxramu biniswati qaryatin kabiirati qaryo sagiira ah iyadoo looma dhowaan karo iskaga cara meelo kale aad ayb afar dumar hadday dhex gasho d n a ba ka qaad warayso waa la isfahmayaa maxaa nafta kaa baxaysa maxay tahay nakaxa waa guursanhayaa minhuna min nisaai اlqaryati buu ka guursan takliiba lilasli wa camala biاlhalaba haddii la yidhaahdo laakiin ha u dhowaanin waxa laga ninkaa inuu ku rafaado laa bimaxsuuraatin kuwa kooban hadday maxramkaadii ku gedmato ku dhexdardo haween kooban oo la tirin karo maxsuuraat abu xamid alkhazali wuxuu yidhi waa haweenka il marka loogu fiiriyo la tirin karo dumar marka banaanka la soo togo saas boqol weeye laba boqol wey laodhan karo hadday ku darmato oma dhawaan karti waa maxsuuraad imaam isag wuxuu leeyahay wax walbo dadka raciyadda iyo shacabku aysan qiyaasi karin ila ku koobi karin ayaa loo jeedaa hayru maxsuuraad hadday dadka raciyadda ku koobi karaan cafwan aysan ku koobi karin tiro laakiin madaxweynuhu ku koobi karo waa hayru maxsuuraad buu madawynuhu dadku ukumo dhan bu yaqaan u isaabiyey si ay dhiiba u shaqaysay mukhaabaraad isirdooni mabaaxid balaaya meesha ka shaqaysata bu asagu oo dhan u malaayiin baa u kooban waxaa laga hadlayaa raciyadda aragtideeda laa bimaxsu waa manaadaadkaasi wax sheegay ma jir laakiin waa ictibaar lisharci xaaraamta inta laga fogaan karo waa inta la yarayn karo haween malaayiin islaan dhex gasho keligeeda dumarkaasi waad ka guursan kartaa wey laakiin hadday yar yihiin waxaa badan inaad ku dhacdo maxramkaadi hadday bataanoo carakawa noqona baytmaal waxaa yar weeye inaad aydi ku dhacdo marka waxaa laga firinayaa nudrada iyo halabada ka ege walow taraa hadduu soo dariyo xadiid bay nin walba u jiiday oo waxaa weeye laa yuxarimu alxalaala iyo hawle iyo ikhtilaiyo muxuu ahaaye xadiidkii abi saclabat alkhushri kii cabdi bn xaatim baab luxuum iyo baab labdaacle waa isku marka waxaan halkan waa naadir naadirkuna ictibaar ma laha walow tara hadduu soo dariyo muabidu taxriim ay sababun muabidu litaxriim sabab keena islaantaa in weligeed aadan guursan karin calaa nikaaxin guur taagnaabuu ku dariyey qaطacu nikaaxi buu burinayaa ka wadi zawjati abiihi bishubhatin ayb aabbahabaa islaan qabay islaantii unbaad aayadaa ahayd iyo waxaad mooday xaaskaadii addoontaadii idan isla markaa nikaaxa wuu burhay oo maxaa jira odaygu wuxuu ka dhigan yahay nin qaba waxalaa'ilu abnaa'ikum waa fahanteen baa malay aabbaha islaantuu qabay haddaad u galmooto bishubha adigu waxay ka dhigan tahay duqu haddu inuu mihirsanta uu qabo maya wiilkiisii islaantiisii inuu abo waxalaalu abnaa'ikum bay isku bedelaysa waa fahanteen baan u malaynaya bacdu nusakh waxay qorhayaan kaawjati kawad'i zawjati ibnihi bishubhatin waa nafsa isku mid wey ibnihi ninkay u qoranta waa lamid wiilkii xaaskiisii qabo masaajid ku maqan ba odayga aabbaha islaantaadii lugta ku dhaga maxay ka dhigan taha iyaduna wiilku wuxuu noqonaya walaa tankaxu maa nakaxa abaakum baa wiilka qabanaysa ila ob nimankaan dhahna wey halkan marka waa halka aan leenahay zinada marna iyo wada shubaha waxaad ka dhigaysaan yuabir marata laa yubit bay kamid tahay aan ka socon walow طarca sababun muabidun litaxriim sabab keenaya xaaraamnimo muabad ah hadduu ku soo dariyo calaa nikaaxin guur taagnaa qaطacahu guurkiibuu bimacnaa wuu burinhayaa wax laga hadlaayo kwadi زawjaةi abiihi aw ibnihi bishubhati لأnna طaariأ huna kalmuqaarini cindana aari sababka mufsidkee hadda ku soo dariyay nikaaxi taagnaa wuxuu ka dhigan yahay kalmuqaarin mid la xidhiidhsadayba horaanba aabbaha xaaskiisa ma guursan kartay maya adugu odayga ah wiilkaada xaaskiisa ma taaban kartay maya waxay kasoo hadda ka dhigan tahay haddaad isweydaarataan mid walba odayguna wuxuu u galmooday xaaskii wiilkiisi wiilkuna wuxuu u xaaska aabihii ku kala taga midna waaa ku dhegi alaalu abnaaikum midna waaa ku dhegi walaa tankixu ma nakaxa aabaakum nikaaxana huna waxaan leenahay waa waci weeye waa ujeedaan baan umalaynaya hawshaan ku hadlay wuxuu gudbay sheekhu sababkii jinsigii muxuu ahaayey labaad maa yatacallaqu biاlcadadi walaa yuhbitu xurmatan muabada buu u gudbay wuxuu ihi sheekhu wayaxrum waxaa xaaraana jamcu اlmarأati haweenay in lala kulmiyo iyo wa ukhtiha hooyadeed walaasheed cafwan gabadhiya walaasheed in laisla guursado nas qur-aan baa ku yimid xadii ku yimid ijmaac maqطuuca ku yimid midda ayada ah وأn تجمعوا byn الأkhtayن إlا ma qad سلف أxاadiiثu caraka waa wey laa يuجمع byn المرأة وcamatiha وlaa byn المرأة وkhاalتha أma إجmاعه lm ykتلف فيhi اثناaن min المسلمين bu بن حزم وkذلika iبن mنdir وkذلika ibn mxuu ahaay ibnu qudaama ayb hal shay kuma khilaafsana qadiyadda ayada <clears throat> waxaa kuu soo hadhay wayaxrumu jamcu اlmarأati wa camatiha gabadh iyo eedadeed lama kulmin karo meher iskuma keeni karo aw khaalati ama habaryarteed min ridacin aw nasabi oo habaryaqoogaa xagga nasabka ama noogmada ama walaal gabadha ogaha xagga nasabka ama agga noogmada ama eeddo ogaha agga nasabka ama noogmada ha kala qaadi fain jamaca hadduu meher ku kulmiya laba gabdhoodoo wada dhalatay ama gabadh iyo eeddadeed ama gabadh iyo habaryarteed baal caqdiga waa burahaya aw murataban ama uu isdaba dhigay eedduu soo mehersaday gabadhuba haddana ku xijiyey ama gabadhuu ku bilaabay markaas haddana kii ka weyneed u ama gabadhu habaryarbu ku bilaaba gabadhaa dambaysa kolba kii dambeeyey faaani baailu faani meerka labaad bailu baa kuu qadara fain jamaca baynahumaa bicaqdin wayahdi baطla waa burhaya bicaqdintaa wuxuu ka ixtiraazi khilaafka ku jiray aljamcu bayn اlukhtayni bimilk اlyamiin iyo aljamcu bayn ti bayn almarأati wa khaalataha aw camataha bimilk اlyamiin buu ka ixtiraazaya bicaqdi marka ixtiraaskaasa ku jira aw murataban fain jamaca baynahumaa bicaqdin macan wayatoorahada macan yaa kuu cadeeyey murataban baa kuu cadaynaysa aw murataban faani ay facaqdu aani baailun weeye ka dambe ayaa baail ma waa la hubaa ka hore inuu asaxay ka dambena waa la hubaa inuu baail yahay intaasaanu kaga tegaynaa waxaana u daliil xadiidkii laa yajmacu bayna almar'ati wacamati hadda aynu sheegaynay xadiidka abi hurayra fi saxiixayn sayidina cumarna xilligiisii nin baa wuxuu wada guursaday gabadh islaan iyo habaryarteed fii cahdi markaasuu kala geeyey saciid mansuur iyo ibnu abishayba soo saara ibnu mundir bisanadin saxiix middan ayadu ijmac bay soo guuriyeen wadaadaha iyagu middan dambe ee ku saabsan eedada iyo gabadha eedada u tahay ama gabadh iyo eedada ama gabadh habareerteed ijmacaas isagu ma jiro maxaa yeelay firqa min alkhawaarij iyo cuثmaan albati baa khilaafsan oo nusuustaba aysa soo gaadhin ayb saa darteed bu mdri walastu aclamu fi dalika اlyowm اkhtilaafa wainamaa cadala can اlqowl bima dakarna firqaة min alkhawaarij وإذا ثبت الشhيء بالسuنة وأجمع عليه أهل العلم لم يضره khلاaف maن khاaلفه halkaasoo soo ku dhuftay laakiin iبن xaزم baa sheegay xataa cثmaan الbti inuu khilaafsan yahay bacض الشhiicna waa laga soo guurshaa إجmاaca adugu ku saabsan aljamc bayn almarأة وkhaalatiha aw camatiha khilaaf baa ku jira lakiin maxaa kugu filan أxaadiiثa في الصaحيiحayn waana qowl جمهوur أهل العilم khawاariج haddaad takfiirisaan ummadda inooga saara cumaan albati faqiihgiisa waa inuu la mari karin way laftugiisu laakiin saaxiibu ra'yi buu ahaa waman xaruma jamcuhuma binikaaxin xaruma fi lwai bimilkin laa milkuhuma intayna ka tegin taa aljamcu bayn eh, ti wakhtiha bimilk اlyamiin iyo walaa haweeney iyo eedadeed iyo haweeney iyo habaryarteed jumhuur ahlicilmi sidaasay qabaan sida aan loogu kulmin karin bicaqdin ya sidoo kale aan loogu kulmin karin biwain fii milk اlyamiin laakiin waad wada yeelan kartaa lahaansho lama diidan waxa laga hadlayo waa galmada waman xaruma midday xaaraam noqoto jamcuhuma in layskugu keeno binikaaxin xarum waxaa xaaraana jamcuhumaa fi lwaطi bimilki yamiin wey haddii laba dumar aan la wada guursan karin sidoo kale looma wada galmoon karo waan leeyahay awgeed iyo milkiba iigu jira xaruma jamcuhumaa fi lbai baa kuu qadaran bimilki ma banaana weeye ayb laa milku ma hanashadu laakiin xaaraan maa inaad hanatood yeelato lannu qasadkaa u yeelan karta waad xorayn kartaa dad kalaad siin kartaa waad iska sii iibin kartaa taa dhib ma laha wey taa iyado dhib ma laha fain waطia hadduu u galmoodo waaxidatan mid ka mida hadduu u galmoodo waaxidata mid ka mida ah xarumad waxaa xaaraana alkhraa tii kale xataa yuxarima alula waana madhab aar ahlicilmi sidan inoo qoran labadii gabdhood eed wada lahayd milkigaada ku jiray ama gabadhii eedadeed yaad midood u galmootay bimilk اlyamiin xarmat اlkhraa tii kale xaaraan bay kaa noqon mana agmari kartid xataa yuxarima ilaa uu iska xarimo aluulaa tii hore oo u bibaycin iibin sii iibiyo waa iska miaal baycu cidqibaa ka mida ayb ah. hibo maqbuudaa ah. ka mida ah. waqfibaa ka mida way badan yihiin sabab walboo lagu goyn kara gabadhaas aad ku dhaafin karto bibaycin iibin aw cidqin xorayn aw nikaaxin ama inaad guuriso aad nin kale u guuriso aw kitaabatin inaad xoola ku dhigato tii hore oo markaas saa kugu dhaafto laa xaydin wa xraamin inay xayd hesho ama ay xaj xarmato kugu banaanan mayso maxaa yeelay xaydku iyo ixraamku waa muxarim caarid oo zaailah waxaad rabaa muxarim kaa gooya gabadha waad iibsa gacan kale gashay waad waqaftay hiba maqbuulday noqotay waad xoraysa tagta taa marka keliyaed bay kugu soo noqon ayib haddii laakiin adoo tii hore u galmooday aan gacan kaa xarimtana iyo caqdi kaa xarimkana aan gelin tii labaad aad gursato ama u galmooto waxay ka dhigan tahay inaad ku jamcisay aljamc almanhiy canhu aljamc almanhiy canhu an tajmac malktayni baad ku dhacaysa marka xeelada samee wey xeelad sharci ah waa meesha kuu timid maxaad samaysaa yuxarimu اlأuulى bibaycin aw nikaaxin aw kitaabatin laa xaydan waxraam wakada waxaa lamid a rahnun fi اlaصaxi kadaa minhaaj khilaaf ma gudbee rahnun fi اlaصax isaguna ma noqonhay mubix wey kuu bannayn maayo lanno raayinku waxaa u bannaan in haweeneyda murtahindu u galmoodo biidni raaci murtahini biidni murtahini waad ku tasarufi waad soo marteen kitaab arahan tasaruf baa kaaga banaan marhuunadii biidni almurtahin ayib raayinku waa ninka wax dhiga hayahad murtahinku waa kii daynta bixiya gabadha hadda haysta walow malakaha hadduu mulkiyo haweenaydii uma nakaxa ukhtaha walaasheedna uu gursado aw cagasa ama uu dabagediyo walaasheed buu gursado kadib tii kalu mulkiye xallat ilmankuuxatu duunaha tanna waa sidoo kale dadkii aan wala jamcin karin baa lawada tafaariicda la socda hadda walow malaka ukhtadi ama eedadii ama habareertii buu mulkiyey bimilki اlyamiin uma nakaxa ukhtaha bicaqdi walaasheed ayuu guursadoo doonay midna waa addoon midna waa xoroo kale maalan addoommana mar baa la guursadaaye markwaad <laughs> ogaari doonnaay aw cagas ama wuu dabagediyey oo muxuu sameeyey mid buu guursaday kadibna ti labaad baa gacantiisa soo gashay milki xallat ilmankuuxatu midda la guursaday unbaa xalaala duunaha duuna almamluuka tii la mulkiye may oo maxaa jira milkigii waxaan leeya nikaaxa ka xoog badan xagga milkiga sidaasaan leenahay min xayu alcaqdi waxaan leenahay xagga caqdiga xagga guur ahaan milkulyamiin iyo nikaaxu waxaa xoog badan nikaaxa xagga iftiraashkana waxaa xoog badan milk اlyamiinka oo milk اlyamiin waxaa loogu galmoon karaa waxaan loogu galmoon karaa bicaqdi marka labada masalo yaan isku khaldin madhabka ayagu alftiraashu alاftiraashu biاlmilki ya aqwى min aliftiraashi bicaqdi الnikaax laakiin xagga caqdi ahaan waxaan leenahay caqdu nikaax baa awlى wa aqwى min almilki farqigaasa jira maxaa yeele waad soo marteen in ijmaac maxfuuda uu ka jiro oo maqطuuca in laba gabdhoodoo waala aan la wada guursan karin laakiin khilaaf baa ku jiray in lagu galmoon karo bimilk اlyamiin ayb way cabdi addoonka waxaa u ahaaday uu guursan karaa imra'atan laba dumar uu guursan karaa wax aayad qur'aan ah iyo xadiid صaxiixa iyo ijmaacu salaf saalix kuma guntameen qadiyadda ayada laakiin sayidina cumar waxaa ka sugan laa yankixu اlcabdu ila imra'atayn ama yankaxu cabdu imraataan imraatayn caafan yuu guursan karaa shaafici baa wariyey bayhaqi biisnaadin saxiix calina waa ka sugan yahay isaguna bisnaad saxiix walaa mukhaalifa lahuma halkaasaan ku urursanay maalikiyo iyo daahiriyaa nagu khilaafay oo waxay dhaheen addoonku afar buu guursanayaa oo maxaa idin daliila fankaxu maataaba lakum min annisaai meelgeeyay dhaheen khiaabkan addoon iyo xorbou u yaallaa dumarka waxaan awoodaan guursan afar baan ka tuurahaya daahiriya maalikay bartaasay ku dhufteen ama alxanaabila iyo xanafiyaya annagu halkaasaan maray madhabu saxaabana aan ku istaagnay daahir اqur'an wuxuu taageerhayaa maalikiya daahiriya laakiin nusuustaa meeshii laga mara waa la rabaa ijmaacan hoosta uu ku sheegayo wadaadka uu soo guriyay bidcan xakam muctabat alfaqih saxaabada waxay ku ijmaaceen in addoonku saddex wax laba ka badan uusan guursan karin waa daciif sanadkiisu leyt nabi sulaym baa ku jira sanadka can ilxakam ibn cutayba marka waa daciif aan ka socono walxuri kii xurta waxaa u ahaaday arbacun afar faqad oo keliya khilaafaan macaanhayn oo idab daran yaa tanna ku jira axaadiis badan baa ku timid qadiyadu in ninka ragga xorta uusan ka badsan karin afar dumar ah xadiidkii nawfal mucaawiya ku yimid kii xaari ibnu qays baa ku yimid kii ibnu cumar baa ku yimid kii fayruza daylami baa ku yimid axaadiid caraka waa ku timid waana ijmaacu saxaaba in laga badsado afar waa khasaa'isu rasul sal slam warka zaydiyo iyo shiico iyo showkaaniy oo kugu qaranaya shiicannimo iyo mxuah rawda nadiya wa dafru eh, laati fii ma yajib cala alqaadi sadiiq xasan khan oo ah ciyaalun cala shawkani yaysan waa khilaaf edab dar oon macaan lahayn ayb diin la'aan weeye khilaaf muctabara ma xataa in la dhegaysta ma banaano fainaka kamana gaari kara muranka intaas maxaa yeelay waxay ku dhegeen muxuu ahaa fankaxu maa taaba lakum min annisaai matna aw raxba kabadidaar ahluq waxay ku ijmaaceen matna macna waa labo ma aha waxbaa la celcelinayaa matna waxay dhaheen waa la celcelin matna laba labo afar qabay dheheen ulaaثa saddex saddex lix qabay dheheen wa rubaaca sideed qabay dheheen afar lix uge imsa wey waa toban sideed uge sideed iyo toban qaliya laga soo guuri waadhi baashaa khaldine matna laba qabto waa laba caadaye wa ulaaثa saddex شhan wa rubaaca afar uge sagaal baa banaan bay dheheen waana tii nabigu uu guursade ka dhinteen sagaalka waa dhag bay idhaahdeen waxaasoo dhan way adab daro iyo faradheeraysi iyo laacib meel aan la ogolayn la laaco nusuustu meesha ku timi waa qaciya ijmaacu saxaabaduna waa maqtuuc warka dambe yoyn kullugoynin niman soo qaatay madhab shiico iyo wax iskaga kala dhigeen mujtahidiin madax bannaan kadibna way ku sulxiyeen mid meelahan joogo oo jaaladaaradan waxaa la sheegahay inuu yidhi way bannaan tahe msideed mase sagaal bay sheegeen sagaal miyuu ahaa xabadii baban tabar u laanaaye maxaa sagaala ah wayl arbaci waxaa u ahaa xori ya ma qabaan been way taas waa iftira cala daahiriya iska ilaalo weligaa damiiri baan ku arkay isagoo ku haya hebel waxba kama jiraan waa iftira cala daahiriya akhri maxalaha iftira cala daahiriya wey ijmaac buu soo gori inaysan banaanayn ibn xasab daahiri ka aqoon badanna ka xoog laalna ma jiro marka shaaficiyada iyo madaahibta afarta inta badan markay hawsha xumaanayan waxay ku riixaan wixii xunba waxaan dhihi jiray xaawaala wey iska ilaaliya hadda labada meeloo maanta tacliiq arkaayo oo ku qaldamay daahiriyada marna qolyo kale oo ku qaldamay fa in nakaxa khamsan miyaan gaari karaa fasalka fain nakaxa hadduu guursada khamsan shan dumar ah macan si wada jir ah batalna intuba way burahayaan shan dumaroo isku mermehersaday nikaaxa waa bail aw murataban ama istaba joog buu shan u mehersaday falkhaamisatu hiy albaaila midda shanaad ayaa nikaaxdu baail iyo afarta horena waa saxiix halkaa ballan ku joogno wallahu aclam